بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذم الجرأة على الفتيا عنوان كان wuxuu ka hadlayaa ku dhiirashada lagu dhiirado jawaabta oo shareecada diinta laga jawaabo arrintaas foolxumadeeda iyo ceebeyntii ay xagga sharciga uu ku ceebeysan yahay ayuu ka hadlaa nusakhda qaar waxayba iska soo gaabiyaan damulfutya bay dhahaan jawaabta ceebeynteeda la ceebeeyaba qaarna waxay ka dhigaan bacdu nusakh waxay leeyihiin dikru karaahati اlfutya wاljur'ati wاlxirsi calayha wاlmusaaracati ilayha yacni karaahada oo jawaabta xagga sharciga laga jawaabo bilaa cilmi looga jawaabo iyo ku dhiirashada iyo ku dadaalidda iyo u degdegidda fatwada loo degdegaahi karaahadeedii sheegisteedii ayay halkan canaawinta qaarna ay ka dhigaan wayaan marka masaladan mawduucan waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah qaybtan shiikhu uu ka hadlayo waa qeyb aada iyo aada muhiim u ah wey maxaa yeelay balaayada iyo waxa imtixaanaadka iyo shiddada dadka muslimiinta haysato asalkeeda wuxuu ka yimaadaa wuxuu ka imaanayaa alfutya bigayri cilmin alfatwa bigayri cilmin qof aana mas'alada ama mas'aladaa iyo diinka aanan garanaynin ka jawaabista uu ka jawaabo ku dhiirashada uu ku dhiirado yay baloo dhanba ka timaadaa maantana waxaan ognahay mawduucan sida uu muhiim u yahay yacni cid walba iskaga dhiirato haddaa hadda waxyaalahan ay dhahaan baraha bulshadu ay ay ku xiriirta ay dhahaan markaad gasho waxaa arkaysaa intaasoo masaa'ilo kala duwan oo laska jawaabaya nin walba iska jawaabaya mid kastaba wadaantiisoo ridanaya ama masalada ha yaqaana ama yuusan aqoonin iska tuurinaya masaladaas salafkeenna ridwaanullaahi calayhim xaggay ka istaagi jireen mowqifkay ka istaagi jireen muxuu ahaa maanta waxaa arkaysaa ribadii baa la banaysanayaa waa la xeelaysanayaa bunuug islaami baa loo bixiyo xeelaa loo isticmaalayaa wax la yidhaahdo waxaa la isticmaalayaa la yidhaahdo ata'miin la yidhaahdo ama insurance islaami ayaa la leeyaha maarata la wadaa waxaad arkaysa waxaa la bannaynayaa haddaad gashid meelaha qaarkood yacni muusikada inay bannaan tahay baa la maarata aad dadku ka sheeganayaan oo la sheegayaa heesaha inay bannaan yihiin bay dad oo diin ahaan ay bannaan tahay heesaha weliba khalaacada iyo balada ku jirto wasakda ah yaa la banaynaya wadaaddo dad sheeganaya banaynaya iska daa waxaase masaaishii masaa'illiimaan iyo masaa'ilulkufri ayaa dad aan cilmi u lahayn ama baac ku lahayn yaa jawaabaya masalatu takfiir ummadda la iska gaalaysiiyo bikayri cilmin tafsiir oo bikayri xaq ah iyo masalatu tabdiic oo bikayri xaqin ah xaq la-aan qofka lagu tabdiiciyo oo mubtadic looga dhigo ama lagu gaalaysiiyo ayaad arkaysaa dadaan ahal u ahayn inay dhex dabaalanayaan waxaad arkaysaa safku dimaa'i lmuslimiin muslimiinta dhiiggoodoo la daadiyo in dad ay dhahayaan iyo dadka abriyada ahoo la laayo oo laiska dilo bikayri xuja wa bikayri daliilin in la leeyaha waa jihaad fii sabiili illaahi baad arkaysaa waxaad arkaysaa yani waxyaalaha tafjiiraadka la yihahdo qaraxyada isqarxinta iyo waxa lamidkaa dada fatwoonayo oo culummo ka ah ma marka masaa oo aada iyo aada u dhib badan iyo wax walbaa waxaa arkaysaa fawdada iska socoto sidaa darteed culimmadeenna hadda mucaasiriinta sheekh la yidhaahdo sheekh fawzan la yidhaahdo yani hadal aada u qiimo badan ayuu leeyahay culammada waaweyne culammada sacuudiga hay-ata kibaar culamaana ka tirsan uu ka mid yahay culammada muctabariinto la yaqaano waaweyn oo ahluxadiidkan uu ka mid yahay wuxuu leeyahay hadal aada u qiimo badan wuxuu yihi xasalat alfawda fi hada azamaan fii shani alfatwa fawda ayaa dhacday zamankan aan joogno oo ku saabsan xagga fatwada ku saabsan yaa marka fatwoonayuu leeyahay watadakhala fiiha man laysa min ahliha dad aan ahal u ahayn ayaa iska soo dhex galay oo dhex dabaalanaya wa su'ila man laysa cindahu cilmun waxaa su-aal la weydiinayaa masaa'il oo khatar ah masaa'il aliimaan masaa'il alkufr masaa'il addimaa walfuruuj masaa'il altakfiir waxaa la weydiinaya dadaan ahal u ahayn baa la weydiinaya ayaa la su-aalaya markaasuu leeyahay yacni wuxuu leeyahay tasadara lilfatwa man laa yakhaafu allah fatwada waxaa u banbaxay oo maanta iska jawaabayo qolo aan ilaahay ka cabsanaynin dad aan ilaahay ka baqayn allah aan ka cabsanaynin tasadara lilfatwa man laysa cindahu cilmu waxa u banbaxay oo maanta jawaabayo dadaanan cilmi u lahayn markaasuu leey imaa jaahilun murakab qofka jawaabayo inuu jaahil murakaba yahay baa la arkaa وإma mتacaalim ydعi العilm wahuwa laysa bcaalimi waxaa la arkaa buli inuu noqdo mid mutacaalima caalim iska yeel caalim ma aha lakin isaga iska dhigayo cilmi buu sheeganaya markaasuu i wahuwa laysa bcaalimin isagoon caalim ahayn ayuu cilmi sheeganaya markaasuu mas'aladii jawaabtii dhexgelayaabuu markaasuu i midka caalimka iska dhigayah walam yأkhud الcilma can الculamaa waxaa laga yaabaa jawaabta uu jawaaba cilmiga uu sheeganayaba inuusan dadka ahlu cilmiga ka qaadanin culamo uusan ka qaadanin wa inamaa akhadahu min fikrii waxaa inuu ka qaato fikirkiisau ka qaadanaya fikirkiisa maskaxdayda i yeerisuu ku leeyahay iyo caqligaygaa itusay caqligaygaa itusou leeyahay amase wuxuu leeyahy wa akhadahu min alkutubi alatii cindah kutubta asaga agtiisa taallo oo asaga agtiisa muctamadka ah laakiin ousan ogeyn wahuwa laa yadri hal hiya xaqun aw khaa inay xaq tahay ama gaf tahay aanaan garanaynin maxaa yeele qofkaas wuxuu leeyahay liannahu laa yakhaafu allaha caza wajal mid allah ka cabsanaya caza wajalla ma aha weeyaan walaa yatasawaru lwuquufa bayna yaday illahi caza wajal mana milicsanaayo ma eegayo berrito qiyaamaha ilaahay inuu hor istaagi doono fatwadiisa inta ku dhumayso ou fatwooday oo baatilka ah inta qofoo ku habawday isagaa berri loo qabsanaya taa ma u fiirinaya buu leeyahy marka mas'aladan waa mas'alo aad iyo aad khatiir u ahoo in laga fogaado u baahan weeyaan masaaisha in laga fogaado u baahan wadaadda waxaan aqaanaa hadda yani waxyaalahan hadda qaraxyadan socda iyo fatwoon jira maanta hadda waa kasoo horjeedaan waa radinaya nin baa waxaa la yidhi hadda ka hor alla weydiiyo la yidhi waraae shiikow qarax isqarxinta ma banaanta markaasuu yidhi horta aan hadle yaa layga duubin horta yaa layga duubin horta inuu munkar yahay soo ma jeedo yaa la duubin buu yidhi meel gooniya hanala geliy meel gooniyaa la geliy markaasaa la weydiin ka war masaladan markaasu oma tabar kale aan bahaynaaba wax kale maba hayne inaan isqarxino maaha tabar kale maaba hayne imisa marka fatwadiisaas ma tabar kalaan haynaa imise qofaa isku qarxisay imise qofaa u dhimatay dagaalka dadka muslimiinta lala diriro oo dhiig muslimiin la banaystaahi meeqaa gurye ku baaba'ay meeqaa ummad muslimiina dhiiggooda lagu daadiyo ku dhimatay meeqaa ku jiisooda ku dhaawacantay meeqaa ku barabaxdayo ku barakacday oo maarata qaxooti noqotay lama xisaabin karo marka mas'aladan waa masale khatiira jiddan wey marka culammada waxay ka yidhaahdeen bal aan aragno wuxuu leeyahay sheekh raximah اllahu tacala ibn rajab alxambali min hada alqabiili karaahaة الslf الصaalixi aljurأaة calى اlfutya wاlxirsu calayha wاlmusaaracaة ilayha wاliktaaru minha wamin hada alqabiili arintan oo fatwada jawaabta sharciga laga jawaabo bilaa cilmin looga jawaabahay waxaa ka mida qabiilka yani qaybta waxaa ka midi waxaa ka mida buu leeyahay karaahatu salafi saalix salafu saalix nacaybkoodii ay nacayeen aljur'atu cala alfutya ku dhiirashada lagu dhiirado jawaabta lagu dhiirado waalxirsu calayha iyo dadaalidee kumamanaanta oo wax walba laga jawaabo yani nin intuu iska soo fariistay mimbarkau leeyay waxa artani weydiiya waa ka jawaabayaay kii laga sheegi jiroo kale intuu fariistay mimbarka intuu soo fariistay yidhi saluunii maa taxta alcarshi walaha wax alla wixii carshiga ilaahay ka hooseeyo o dhan iweydiiya anaa idinkaga jawaabaye masalo kasto waa ka jawaabaya carshiga wixii kasoo hooseeyo dhan cilmi waan uleeyahaa buu leeyahay marka walxirsu calayha mamanaanta lagu mamanaado wlmusaaracatu ilayha iyada loo degdego say salafka u karahsan jireen iyo waliktaaru minha in jawaabta la badiyo oo qofku maalin mas'alo kasta uu ka jawaabo salafkeenni say u nici jireen ayaa min hada alqabiili ka mid ah buu leeyahay o wuxuu leeyaha waruwiya warawa bnu lahiica warawa bnu lahiica can cabdillaahi bni jacfarin mursala can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam ibnu lahiica waxaa laga wariyey waxuu ka wariyey cabdullaahi bni jacfar isagoo xadiidka mursalaho oo saxaabigii ka tegey oo la degdegay xadiidku waa mursalo yani saxaabigu u jaray weeyaan waxa weeye can inabiyi sala allahu alayh wasalam nebiguu gaarsiiyey marka cabdullaahi bni jacfar iyo saxaabiga uu ka warinayo xataa laba qofaa usii dhexaysa baa la yidhaahdaa marka xadiidkaasi waa daciif weeyaan uu soo soo wado can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ajra'ukum cala alfutya ajra'ukum cala annaari ajra'ukum midka idinkugu dhiirinimada badan ugu dhiirani cala alfutya jawaabta laga jawaabo ku dhiirashada badani ajra'ukum midka ugu dhiirashada badan wey cala naari naarta ilaahay ku dhiirasho badan wey haddaa aragto qof jawaabta iska tuurayo waa qof ilaahay cadaabkiisa ku dhiiraday inuu galo diyaarna u ah raadinayo oo kaloo la mid yahay buuleey marka xadiidkaas imaamu daarimi fii sunanihi buu ku wariyaa waana xadiis daciifa weeyaan وqاaل cلمة cلمة بن qays التaaبعي رaحimah الlaه taعaaلى wuxuu leeyahay cلمة kaanuu yaquluuna waxay ohan jireen صaxaabada ridوaan الlahi عalayهim kuwa yidhaahda bay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhahda صaxaabadii أjra'كم عalى الfutya أqلكم cilmا kiina idinkugu dhiiugu dhiiran calى اlfutya jawaabta ku dhiirashada badani aqalukum cilma kiina idinkugu cilmiga yar wey marka macnaheedu afarkaa muxuu ku tusayaa qof kastoo qofka ku dhiirashada badani jawaabta inuu iska jawaabo rabaa mar walbaba inuu yahay ninaan cilmigiisu yar yahay inuu yahay maxaa yeele hadduu cilmi leeyahay cilmi weyn cilmi waasaca cilmigiisu waasac yahay kuma dhiiradayna waa ka joogsan lahaa sida ay noo keeni doono shiiku noo keeni doono salafkeenna ay samayn jireen ridwaan ullaahi calayhim waa aar saxiixa weeye yani eh, ibn cabdilbar ayaa wuxuu ku soo saaray jaamic bayaan alcilmi wa fadlihi ayuu ku soo saaraa weeyaan waxaana la yidhaahdaa calqamata hadalka markuu le kaanuu yaquuluunada waxaa dhici karta hadalka inay tahay kalaamka sufyaan ibnu cuyayne inuu u jeedo ama saxaabadiiba ridwaan calayhim uu soo gaaro uu ka warinayo weyaan wuxuu leeyahay wa cabdiraxmaan ibni abi leyla cabdiraxmaan ibni abi leyla raximah llahu tacaala yani taabicigaasi oo cabdiraxmaan ibn abi leyla la yidhaahdo allaha u naxariista eh waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi adragtu miata wacishriina min alansaari min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam yus'alu axaduhum can ilmas'ala maa minhum min axadin ilaa wadda ana akhaahu kafaah wuxuu leeyahay cabdiraxmaan ibn abi leyla baa wuxuu leeyahay adragtu waxaan soo gaaray miatan waishriina min alansaari boqol iyo labaatan ansaartii nabiga ka mid ahoo min asxaabi rasuuli llahi sal alay wasalam ansaarta qolada ansaartayd ka mid ah ree madiina oos khasraj oo saxaabadii nebiga ah saxaabadii rasuulka ah ayaana soo gaaray boqol iyo labaatanaan soo gaaray buu leeyay taabicigaas kuwaasoo yus'alu la weydiiye axaduhum yus'alu waa la weydiin jiray axaduhum midkood can ilmas'alati su baa la weydiinaya su baa la weydiinay oo diinta ku saabsan markaasuu yihi maa minhum min axadin mid ayaga ka midahii ma ahayn ma jirin maa minhum kamid ma ahayn min axadin qofna ka mid ma ahayn ilaa wadda wuxuu jeclaan jiray qofkaasi ana akhaahu walaalkii oo saaxibkiisay yihi kafaahu su-aashii inuu ka kaafiyo macnaheedu waxa weeye markii asaga la weydiiyo saxaabi la weydiiyo wuxuu dhihi jiray aniga hay weydiinin hebel weydiiya hebel markii la weydiiye ka kala weydiiya yani mid walbaba wuxuu jeclaan jiray inuusa isagu jawaabin waa saxaabadii nebiga ansaartii awaad garanaysa ayuu ka wariye wey waxaa jiro aar kale oo yani bara ibn caasim radi allahu canhu saxaabigaasi oo isagana yani imaam khatiib albaqdaadi oo kitaabkiisa alfaqihi walmutafaqih uu kusoo guurinayo wuxuu leeyahay bara ibn caasim waaye saxaabigaas weeyaan wuxuu yidhi لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب محمد صلى الله عليه من أصحاب بدر رضي الله عنهم waxaan la kulmay bu laqad ra'aytu alaamiatin min asxaabi badrin saddex boqol oo dadkii beder ka qayb galay ah ayaan arkay buu leeyahay maa minhu min axadin ilaa wadda ilaa wahuwa yuxibu an yakfiyahu saaxibuhu lfutya yani wuxuu dhihi jiray maa minhu min axadin midna kamid ma aha saddexdaa boqol mid kamiday ma jiro ilaa wahuwa yuxibu wuxuu jeclaa an yakfiyahu saaxibuhu lfutya inuu kiis saaxibkiisa oo walaalkiisa saxaabiga kaleyi oo jawaabta ka kaafiyo war hebelo adig ka jawaab kana adigana ka jawaab saasoo dhihi jira wey marka aartan oo dhan waa wada saxiix weeyaan aarkaas hore oo maarata cabdiraxmaan ibn abi layla waxaa wey imaam daarimi kusoo saaray yani ibnu sacdin fi abaqaat اlkubraa buu ku soo saaray alimaam اlaajuri fii akhlaaq اlculamaa buu ku soo saaray ibn cabdilbari jaamic bayaan اlcilmi wa buu ku soo saaraa aimadaasoo dhan baa soo saarta aar saxiixa weyaan wa fii riwaayatin riwaayadan oo yani maaragtay cabdiraxmaan ibn abi leyla tiisa ka mid ihi riwaayo kale waxay ahayd fayarudduhaa hada ila hada wa hada ila hada xataa yarjica ila اlwal yani waa taa soo marna yani ilaa wadda ana akhaahu kafaahu saaxibkiisa inuu ka kaafiyo ayuu jeclaan lahaa markaasuu yihi fayaruduhaa haada midkaan wuu celinayaa su-aashiio ilaa haada kanuu u celinaya war hebelo adinka jawaab buu leeyahy wa haada kan loo dhiibayna ilaa haada kan kale u dhiibaya xataa yarjica ilaa su-aashii ay soo noqoto oo yani ay ku soo noqoto ila alawali kii hore laga bilaabay ay kusoo noqoto dhiibo kan kaleu ku wareejin jiray ilaa kii ay ka soo gaarto sidaas bay ahaayeen aarkaasna khatiib albaqdaadi fi lfaqihi wlmutafaqih kitaabkiisuu ku wariyaa weeyaan wa ibni mascuudin radia allahu canhu cabdullaahi mascuud ayaa isna waxaa laga wariyey allah ka raadi noqde eh qaala inuu yidhi ina aladii yufti nnaasa fii kulli maa yastaftuunahu lamajnuun ina aladii kii yufti jawaabayo annaasa dadka u jawaabo fii kulli maa yastaftuunahu wax alla waxay weydiiyaan oo dhan ay jawaabtiisa ay su'aalaan oo fatwo ka weydiiyaan kanuu jawaabaahi lamajnuunun mid waalan wey mid fiyooba maba ahaba mid jawaabayo yani jawaab kasta bixinaya isagoonan garanaynin waxa weeye waaba nin majnuuno wax alla wixii la weydiiye qofka ka jawaaba nin fiyooba ma ahan buu le waa nin waalan weeyaan aarkaas imaam daarimi fii sunanihi buu ku wariyaa waana aar saxiixa kadalika abaraaniyu fi mucjam kabiirkiisa ayuu ku wariyaa wey wa su'ila cumar bn cabdilcasiizi raximah llahu can mas'alatin cumar bn cabdilcasiis ayaa waxaa maaragtay la su'aalay mas'ale ayaa laga weydiiyey cumar bn cabdilcasiisa su-aal la weydiiye masalada ka jawaab faqaala markaasu muxuu ku jawaab oo yihi maa ana cala alfutya bijariin maa ana anigu ma ihi bijariin mid ku dhiiran cala alfutya jawaabta mid ku dhiiran maaha kuma jawaa yani kuma degdego wey mid ku dhiiranaya ma ahi waa cumar ibn cabdilcasiis oo dhihi jira hore aan kusoo marnay ilaa waxa markii loo baahdo uun budda ay noqoto sida hadalkan oo noo keeni doono markay laga maarmaan noqoto oo wax ka kaafiya oo waayo ayuu ku dadaali jiray maadaama amiirka muslimiinta uu ahaa sidaasuu samayn jiray wey marka aharkaasna ibn cabdilbarna uu soo saaray ibnu sacdi fi tabaqaati اlkubraa alimaam ibn اlqayim fi iclaam اlmuwaqiciin can rabbi اlcaalamiin ayuu arrimaha isagana kusoo saaraa weeyaan marka aahaartaasi waa aahaar macnaha kulligeedba wada saxiixa weeyaan wa kataba wuu qoray cumar ibn cabdilcasiis ilaa bacdi cummaalihi dadkii shaqaalihiisa ahaayee gobollada iyo maaragtay degmooyinka wakiilka uga ahaa cumaashi ayuu u qoray dadkii wakiilada ah u qoray wuxuu ku yidhi kitaab yan risaalu qoray warqad buu u diray inii wallaahi maa ana bixariisin cala alfutya maa wajadtu minhu buddaa wuxuu leeyahy inii aniga wallaahi allan ku dhaartaye maa ana anigu ma ihi bixariisin mid ku dadaalo cala alfutya jawaabta mid ku dadaala ma ihi maa wajadtu intaan helayo minhu asaga budda laga maarmaan intaa maaran intaan ka helayo way intaan ka maarmi karo kuma degdegi laakiin markay laga maarmaan noqoto waxa waa jawaabaya weya waa ka jawaabi karaa markaasoo kale masaladeeda marka isagoo masaaishii garanayo cilmina u leh ayay u ka taxashin jire iska ilaalin jireen ayaysan ku dhiiran jireen weyaan wuxuu leeyahay walaysa hada almru liman wadda ana annaasa ixtaaju ilayhi inamaa hada almru liman wadda anahu wajada man yakfiihi hadalkan waxaa iskale sufyaan ibnu cuyeyna ma aha hadalka cumar cabdilcasiis ma aha cumar ibn cabdilcaiiz maa wajadtu minhu budda buu hadalkiisa ku egyahay weyaan laakiin hadalkan waxaa iska leh sufyaan ibnu cuyayna oo aad garanaysaan abu muxamed bali alkuufi oo muxadidka ahaa ood an imaam shaafica wuxuu dhihi jiray imaam shaafici raximah llah wuxuu dhihi jiray lowlaa maalikun wa sufyaan ladahaba cilmu xijaazi buu dhihi jiray haddaynan maalik iyo sufyaan ibnu cuyayne aysan jiri lahayn labadoodaas haddaysan jiri lahayn cilmiga xijaaz oo dhan waa tegi lahaa dadka cilmigii iruuriyey oo cilmuxijaaz keenaybay hayey ayay ka mid nashriye ayay ka mid ahaayeen wy marka wuxuu yidhi sufyaan ibnu cuyayna walaysa haada almru amarkan oo jawaabta fatwada la jawaaba ma usan ahaan liman qof uma ahaanin wadda jeclaado ana annaasa wadda jecel ana annaasa dadka ixtaaju ilayhi inay u baahan yihiin qofka jeclaaday inay dadku u baahdaan ka ma laha jawaabtu ma leh amarkan inuu asagu ka jawaabo xaq uma leh weeyaan inamaa hada alamru amarkan oo kana waxaa iskale liman dad buu u sugnaaday wadda jecel annahu wajada inuu asagu helayo man yakfiihi qofka kaafiyo qofka helayo jeclaado yacni cid ka kaafiso inuu helo qofka jeclaado ka ayaa iskaleho fatwada la siiya macnaha qofka ka cararo yaa jawaabta munaasib ku ah dadkuna in asaga u yimaadaano manaabirta intuu u fadhiista ihahda ha lai weydiiye wax oo wax walba ka jawaaba arrintan ma buu leeya xaqu ma laha weya arrintan ma leh wa canhu sufyaan ibnu cuyayna baa waxaa laga wariyey annahu qaala inuu yidhi aclamu nnaasi bilfutya dadka kuwa ugu aqoonta badan xagga jawaabta oo la leeya waa caalim oo maaragtay masaaisha uu ka jawaaba garanayay askatuhum midkooda ugu aamusida badan weeyaan kooda ka aamusada badan oo aan jawaabta ku degdegina ka aamuso kaa ayaa dadka kan ugu cilmiga badan oo fatwadan aad u garanaya waajhaluhum biha midka ugu jaahilsan xagga fatwadana antaquhum kan ku hadlida badan wey ay biha ayada midka ku hadlida badan fatwadii iyo jawaabta midka ku hadlida badanoo mar walba iska jawaabo kaasna waa midka ugu jaahilsan waxay tusaysaa fatwada say uga carari jireen marka ninka mas'alo kastaba ka jawaabo salafkii maxay u arki jireen inuu jaahil yahay uusan maaragtay yani nin caalima ahayn qofka fatwada ka cararo oo aan jawaabaha hore ku degdeginna inuu caalim yahay nin caalima yahay ayay garan jireen wey salafkii ridwaan ullaahi calayh wa qaala sufyaan sufyaan athawriyu raximahu llah sufyaan athawri baa wuxuu yidhi allahu naxariistee adragna fuqahaaa wahum yakrahuuna an yujiibuu fi lmasaa'ili wاlfutya xataa laa yajiduu budda min an yuftuu min an yuftow waإida ucfuu minha kana axaba ilayhim sufyaan sufyaan athawri waa kii hore sufyaan ibn cuyeen u ahaa haddana sufyaan athawri waa laba jabal oo min jibaali اlxadiid ka mid ay ahaayeen weeyaan wuxuu leeyahay adrakna alfuqahaa waxaanu soo gaarnay an yujiibuu inay ka jawaabaan fi lmasaa'ili suaalihi su-aasha la weydiiyo inay ka jawaabaan karaagsado iyo walfutya jawaabtiiba inay masaaisha cilmiga i shareecada ay ka jawaabaan yani kuwa karaahiyeysta inay yihiin dadkii fuqahada ahaa ee diinkaan fahmay ayaanu maarata soo gaarnay buu leeyay xataa laa yajidu budda ilaa aysan helin maaran yani ay wax ka maarmi waayaan min an yuftu inay jawaabaan yani markay laasim ku noqoto cid kaloo jawaabto la waayo dee kitmaan ulcilmi ma ayna samayn jirin aqa way sheegi jireen xaqa ma ayna qarin jirino way sheegi jireen laakiin intay helayaan cid ka kaafiso oo ayada aynan ku laasimin way ka leexan jireen oo way ka maaratay waa karahsan jireen inay jawaabaan weliba wuxuu yidhi waidaa ucfuu haddii laga cafiyo su-aasha laga daayo oo qof kale loo wareejiyo amaba laga dhaafo minhaa su kaana axaba ilayhi taa ayaa ujeceloo jacayl badan yahay weyaan aad bay u jecel yihiin in laga joojiyo su-aasha aan la weydiinin weyaan khatiib albaqdaadi ayaa kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih ayuu aarkaasi kusoo saaraa weyaan wa qaala imaamu axmed imaamu axmed baa wuxuu yidhi imaamu axmed ibnu xambal waa taqaanaa imaamu ahlu la yidhaahdaa raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi man carada nafsahu lilfutyaa faqad caradaha liamrin cadiim ila anahu qad tulji'u ilayhi daruura qiila lahu faayuma afdal alkalaamu am isukuut qaala alimsaaku axabu ilaya qiila lahu faida kaanat daruura fajacala yaquulu addaruuratu daruura wa qaala alimsaaku aslamu lah yani hadalkaas hadal aada u qiimo badan ayuu imaam axmed bin xambal ayuu yii weyaan wuxuu yidhi man carada nafsahu qofka naftiisa u banbixiyo oo u bandhigo lilfutya jawaabta u bandhigo yidhaahdo anigaa jawaabayay hala ii yimaado fatwaan u fadhiistay inaan fatwadaan rabaa waa jawaabaya hala ii yimaado faqad caradahaa liamrin cadiimin wuxuu naftiisa u bandhigay amar aada u weyn oo khatar ah ayuu naftiisa u bandhigay wey ilaa anahu ilaa anahu laakiinse qad turjiu inay yani ay ku khasabto ayaa la arkaa ay maaragtay ilayhi yani ninkii adaruuratu daruuradii inay ilja ku samayso iltijaa yani tulji ay ku khasabta baa loo jeeda daruuradii ay ku khasabto oo lagaba maarmaan ay noqoto mooye markaasoo kale waxaa weeye dee waa inuu xaqi sheegaa oo ou jawaabaa haddii cid ka kaafisana la waayo mas'aladiina ay taagan tahay inay yacni daruuradu ku kallifta mooye si kale haddii uu yani naftiisa u bandhigo arrin khatar ah ayuu naftiisa u bandhigay jawaabtii hadduu u bandhigo arrin khatara ah buu naftiisa u bandhigay wey markaasaa qiila lahu waxaa loo yidhi waxaa la weydiinayaa axmed ibni xambal fa ayumaa afdal keebaa fadli badan oo fiican alkalaamu in la jawaabo oo lagu hadlo fatwadii ama sukuutu in laga aamuso labadaasi keebaa yani munaasab fadli badan baa la leeyahy in markii wax lagu weydiiyo aad ka aamuso iyo inaad jawaabto labadaasi keebaa afdal ahoo fiican qaala markaasu wuxuu yidhi imaam axmed alimsaaku axabu ilaya isaga tiisuu ka hadlaya inuu ka afhaysto uu ka aamuso yaa la jacayl badan yahay waa ka aamusi lahaa ma jawaabeen buu leey markaasaa qiila lahu mar labaad waxaa loo yidhi faida kaanat daruura ila awalo hore usoo sheegay wuxuu yidhi ilaa annahu qad tuljiu ilayhi daruura buu yidhi hadday daruuro jirto ay ku kalifayso inuu hadlana su-aashaasaa la weydiiyey markaasuu fajacala yaquulu wuxuu guda gelay inuu odhanayo addaruuratu addaruura bimacnaa addaruuratu hiya daruura haddii dhibaato timaado waa jawaabteedii waa la bixinaya waa daruuradii wey yani taa weeyaan daruurada lafteeda waxaa la yidhaahdaa tuqadaru biqadariha dani hadday keento daruuradii ay timaado waa daruura keentay waa loo dhibaato geliya marka inuu ka jawaabo weeyaan laakiin waqaala markaasu wuxuu yidhi alimsaaku aslamu lah inuu ka aamuso oo ka afhaystaba u badbaado badan qofkii weyaan taasaa u salaamo badan inuu ka aamusa buu leeyahy sidoo kale aarkaas yani alfaqih wlmutafaqih ayuu khatiib lbaqdaadi uu ku soo saaraa weeyaan hadalkaa marka waliyaclamta waa hadalka ibnu rajab waaye ee hadalka imaam axmed ma aha halkaa meesha uu ka bilaabana walyaclam ha ogaado almufti qofka jawaabayo muftiga ah annahu muftigaasi yuwaqicu inuu ka saxiixayo oo ka tawqiicinayo can illaahi allah inuu ka waqacayo ka saxiixayo amrahu ilaahay amarkiisa iyo wanahyahu alla wixii uu reebay wuxuu alla amray iyo wixii uu rabbi reebay inuu saxiix saarayo ha ogaado buu leeyahy qofka ogaado wa annahu qofkaasna mawquufun mid la joojinaya inuu yahay oo maalinta qiyaamaha alla hortiisa bayna yaday la hor istaajinayo wamas-uulun lana weydiinayo can dalika arrintaa oo fatwooda in la weydiin doono ha ogaada buu leeyahay marka aarkan waa hadalka ibn rajab baa wato iclaamu lmuwaqiciinkana sidoo kaleeto hadalka hadal lamid ayuu ibnulqayim iljawsiya kusoo saaraa oo wuxuu leeyahay waliyaclamu lmuftii qofkii muftiga ahaa oo jawaabaya ha ogaado can man yanuubu fii fatwaahu cidda uu ka naaib iyo wakiilka ka yahay xagga fatwada ha ogaada buu leeyahay walyuuqin ha yaqiiniyo annahu mas-uulun hadan berri in la weydiin doono oo ilaahay oo weydiin doono ha ogaado yani arrintaas ha yaqiiniyo wa mawquufun bayna yaday illaah alla hortiin in la joojin doono ha ogaado ilahay in la horkeeni doono maalinta qiyaamaha iclaamu lmuwaqiciinka can rabbi alcaalamiin ayuu kitaab yani aarkaasna aarkii hadda uu maaragtay ibnu rajab oo kale ayuu ku soo saaraa weeyaan ibnu qayim aljawsiya kitaabka la yidhaha iclaamu lmuwaqiciin can rabbi alcaalamiin kitaab aada u qiimo badan wey waana matbuuc kitaab aada u qiimo badan wey oo mas'aladan oo fatwada aada iyo aada uga hadlo wey aada u qiimo badan ninkii heli karo xataa kitaabkaas inuu mutaalaceeyo akhristo aad bay u ficnaan lahayn wa qaala rabiic ibnu ibnu khufaymin rabiic ibnu khufaym yani ninkaa la yidhahda rabiic ibnu khufaym waxaa la yidhaahdaa rabiic ibnu khufaym ibnu caaid ayaa la yidhaahdaa ibna cabdillaahi waxaa loo yaqaan kunyadiisa abu yaziid baa la yidhahda alkuufi waa nin iqa ah weeyaan isagana waana culimmadii yani lixdan iyo saddexdii markii hijrada nebiga ahayd ayuu dhintay nin caabidoo mashhuuroo la yaqaanaba ahaa weya waxaa la wuxuu yihi rabiic ibnu khuthaym ayuha almuftuuna dadkaan jawaabayo dadkaasuu la hadlaya dadkaan fatwada bixinayo unduruu fiiriya oo eego fiiriya kayfa tuftuun sidaa wax u jawaabaysaan iska eega buu leeyahay sidaa u jawaabaysaan iska fiiriya habka u jawaabaysaan iska fiiriya ha ku degdegin wax walba kulligii weeyaan وqاaل cمر بن dيnاr رaحimh الlaه taعaلى لqtاadة رaحimh الlah cمر بن dيnاr oo la yidhaahdo أbu محamed الjuمaحي yaعni oo taabici ahaa ayaa wuxuu la hadlayaa qtاadaة بن dacamة الsaduسي oo isagana kunyadiisa abulkhaaab la yidhaahdo albasri adariir yani ninkaas yani qataada nin maaratay indhala oo reer basraa buu ahaa qataada ayuu la hadlay camr bnu dinaar baa hadalkaa u jeedinay wa qaala camr bnu dinaarin camr bnu dinaar baa wuxuu yihi raximah llahu allah u naxariiste liqataadata qataadata bnu dacaamata saduusi ayuu wuxuu ku leeyahay raximah llahu ilaahay u naxariiste lamaa jalasa lilfutya qataada wuxuu u fariistay inuu jawaabo waa nin taabici isagana inuu jawaabo bu yani jawaabtii inuu fatwoodo ayuu u fariistay markaasaa camr bnu dinaar wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi tadri fii ayi cilmin qumta tadri atadri ma og tahay qataado fii ayi cilmin qumta cilmiga aad u kacday ood u istaagtay inaad ka jawaabtaa ma garanaysaa buu yidhi waqacta bayna allahi wa bayna cibaadihi waqulta hada yasluxu hada laa yaslux yani wuxuu leeyahay wuxuu yihi cilmiga aada u kacday ma garanaysaa buu yihi cilmigu u leedahay markaasuu yii waqacta bayna allah tawqiica waa taqaana waa saxiix wey waxaad ka saxiixday oo sign aada saartay allah iyo addoommadiisabaad saxiix aad samaysay weya ood leedahay waqulta aad tiraahdo haadaa saxiixun haadaa yasluxu kan waa suubada waa sax weeye wa haadaa laa yasluxu kana ma suubada aada leedahay marka arrintaad u kacday alle iyo macarat waxaad ku dhex jirtaa addoommadiise arrintaan fiiri ha ku degdegin wey saas uga reebaya wey marka su-aashaan loo degdegaya khatarta ay leedahay ayay tusaysaa weeyaan wa can ibni lmunkadiri raximah llahu maxamed ibni munkadir abu cabdillaahi ataymi almadani ayaa la yidhaahdaa raximah llahu ilaahay u naxariistay qaala wuxuu yidhi wuxuu leeyahay ina alcaalima bayna allahi wa bayna khalqihi falyandur kayfa yadkhulu calayhim ina alcaalima qofka caalimka ah wuxuu caalimka wuxuu u dhexeeyaa bayna allahi alle iyo wa bayna khalqihi allah iyo khalqigiisa ayuu udhexeeyaa mar haddii allah iyo khalqigiisa aada u dhexayso falyandur ha eego qofkii caalimka ahaa kayfa yadkhulu calayhim sida ou habka ou alle iyo addoommadiisa u dhexgelayo ha eego ha iska fiiriyo ha eego weeyaan maxaa yeelay khalqigii aday ku su-aalayaan muxuu ilaahay raadi ka yahay muxuu ilaahay ka caroonaya maxaa bannaan maxaana bannaanayn marka lagu weydiinayo haddaadan iska fiirinin oo aad su-aasha ku degdegto oo aanan wax aanan ilaahay odhan ama rasuulkiisa odhanin ama allay rasuulkiisa aysan bannaynin aad ku jawaabto khatarta ay leedahay iyo tusinaya wey marka mar walbana inuu iska ilaaliyo ayaa la rabaa hadalkaas u leeyahay wey marka arintaana imaam اkhaiib اbakhdadi ayaa wuxuu ku wariyaa alkifaaya fi cilmi الriwaaya wuxuu kaloo kusoo saaraa kitaabkiisa alfaqih wاlmutafaqih ayuu kusoo saaraya w wa kaana bnu siriin maxamed ibnu siriin weeyaan maxamed ibnu siriin waa taabiciga garanaysaan isagan wuxuu ahaa raximah اllahu ilahi u naxariiste idaa su haddii la weydiiyo can shayi shay oo min alxalaali wاlxaraami xalaasha iyo xaaraamta kamidii haddii la weydiiyaah markii la weydiiye wax xalaasha ka mid a ah, ama wax xaaraamta ka mida ah la weydiiyo ma xalaalbaa ma xaaraambaa markii sidaasoo kale la yidhaha shaygani taayara lownuhu midabkiisa ayaa doorsoomi jiray yani midabkiisa dhan baa isbedeli jiray wa tabadala wuuna bedelmi jirayo yani midab kale ayuu yeelan jiray xataa kaanahu waxaabad moodaaba isaguba inuu yahay inuu yahay laysa biladii kaana kii intaan su-aasha la weydiinin ahaaba ilaa uu mid kala noqdo kii uusan noqonin oo ku kale ou noqdo yacni su-aasha la weydiiyo xalaasha xaaraamta ku saabsan markii la weydiiyo yaa midabkiisa dhan doorsoomi jirin ilaa midab kale ninkiiba uusan noqono ku kale ou noqdo yacni cabsida uu qabay sidoo arrintaa u weyntaa uga baqayo ayay tusaysaa weeyaan marka aharkaasna maarata khatiib albaqhdaadi alfaqih walmutafaqih kitaabkii saas ayuu ku soo saaraa weeyaan marka sidaasay salafkeenni ahaayeen ridwaan ullaahi calayhim ay uga carari jireen masaaishan alxalaal walxaraam inay ka jawaabaan oo yidhahdaan hada xalaal wa hada xaraam maxaa yeel ilahi wuxuu leey walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wa hada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib inaa ilaahay ku been abuurataan darteed ha u dhihinina waxaydnan cilmi ulahayn oo beena hada xalaal wa hada xaraam ha dhihinina weeyaan marka sidaas bay ahayd wa kaana الnakhaciyu raximah اllahu yani ibrahim النkhaعي waxaa la yihahda abu cmraan ibrahim ibn qays النkhaعي alkufi yani waxa weeyaan wuxuu yidhi ibrahim النkhaعي raximah اllahu ilahay u naxariistee yaa wuxuu ahaa yus'alu mid la weydiiyo su la weydiin jiray markii la weydiiyo fatadharu canhu alkaraahatu nacayb uu su necab yahay ayaa ka muuqan jirtay wejigiisa ka muuqanaysa fatadharu waxaa muuqanayay calayhi dushiisa waxaa ka muuqanaya wejigiisa laga akrisanaya alkaraahatu nacayb oo su-aashaas la weydiiyey nacab yahay wayaquulu markaas muxuu oran jiray maa wajadta axada tas'alhu hayri war qof kaloo aada weydiiso aan aniga ahayn ma aadan helin miya marka anay su-aashii weydiinayso soo u nacab yaha fiiri maa wajadta miyaanad helin axadan qof oo tas'aluhu aada weydiiso su-aashani oo hayri aniga aan ahayn miyaad weyday cid kaloo aniga aan ahayn ood weydiisa miyaad weyday marka aniga weydiinayso yan soo u nacab yahay fiiri su-aasha uga cararayo markaasu wuxuu yidhi qad takalamtu waan ku hadlay oo waan sheegay waan fatwooday wey jawaab baan bixiyay markii su-aasha la weydiiyey laakiin walow wajadtu buddan haddaan maaran heli lahaa oo cid iga kaafisa aan heli lahaa maa takalamtu kuma hadlen cid iga kaafisa haddaan heli lahaa kumaba hadleen laakiin anay lagama maarmaan igu noqotay markaan jawaabta aan jawaabayo inaan jawaabo khasbay ugu noqoto wey markaasuu wuxuu yidhi waina zamana akunu fiihi faqiiha ahli lkuufa la zamaanu suuq yani wuxuu tusinaya haddiiba anigaba la ii baahdo le aniga ibraahim anakhaci waa nin caalimaho la yaqaano weyn laakiin waxa weeye yaxqiru nafsahu naftiisuu xaqiraya wuxuu leeyahy waina zamana zaman wakti akuunu fiihi zamanka dhexdiisa aan ahaaday aniga aan noqday faqiiha ahli lkuufa reer kuufa dadkooda fuqahada ah ee cilmiga yaqaana aan ka mid noqday la zamaanu suu waa zaman xun waayuu leeyahy leanna waa dadka culammadii baa baaba'day wax jooga lama arko zaman ay aan wax anigoo kale wax lamida ah aan nool nahay weeyaan buu leeyahy yacni waa taxqiir oo naftiisa xaqirayeen nin caalimahoo la yaqaana oo weyna buu ahaa weeyaan saasoo marka ayay su-aashana uga baqi jireen salafkeenna ridwaanullaahi calayhim aarkaasna waa aar saxiixa wey yacni abu nucaym alasfahaani ayaa kitaabka xilya wliyaa ayuu kusoo saaraa weeyaan wa can cumara radia allahu canhu cumar bn khaaab yani khaliifatu rasuuli اllahi sal alay wasalam ayaa wuxuu wuxuu waxaa laga wariyey allah ka raadi noqdee annahu qaala inuu yidhi waa cumar bn khaaab wy inakum latastaftuunana istiftaaa qowmin kaannaa laa nus'alu camaa nuftiikum bihi wuxuu leeyahay inakum idinka dadyahow latastaftuunanaa annagaa jawaabna weydiinaysaan oo masaaisha inta noola timaadaan yaa nooga jawaabna odhanaysaan istiftaaa qowmin dad jawaabtood baadna weydiinaysaan buu leeyay kaanaa waxaabad moodaaba annagii markaan aad jawaabtana weydiinaysaan laa nus'alu camaa nuftiikum bih inaanba nala weydiinaynin waxa aan jawaabayni inaanba nala weydiinaynin baad moodaa weyaan saasaad ma moodaa yacni su-aashaan waa mid nala weydiini qiyaamaha waana la su'aali maxaad jawaabteen baa nala odhani marka waxaabaad moodaaba yani sidaa ininka wax noo waraysanaysaan waxaad moodaa dad aan la weydiin doonin su-aashoodii waxay jawaabeen ayoo kaleeta aad maarata su-aasha noo waraysa noo waraysanaysaa buu odhanaya wy wa can moxamed waasicin raximah llah moxamed ibni waasic waxaa la yidhaha moxamed ibni waasic ibni jaabir alsdi abu albasri yacni sheekhaas raximah llahu ilaahay ha u naxariistee waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi أول من يudعى إلى الxisaaب الفقهاء أول man yudعىa dadka kuwa ugu horeeya oo loo yeero qiyaamaha ila اxisaabi xisaabta loogu yeero oo allah ugu yeero markii dadka la xisaabinayo qolada ugu horeysaay alfuqahaa dadka fuqahada wey yani waxa weeyaan maxaa loogu yeeri jawaabtay bixin jireen waxay waa xalaal yidhaahdeen waxay waa xaraam yidhaahdeen waxay yidhaahdeen yajuuز hada laa yajuuز waxa ay fatwoodeenay bixiyeene kutubaha ku qoreen ayaa la weydiinayaa buu leeyahay aarkaasna khatiib abaqdaadi fi lfaqih wlmutafaqih kitaabka ayuu kusoo saaraa weeyaan wa can maliki raximah tacaala imaam mali imaamu daar lhijra malik ibni anas wa sheikhu shaafici imaam shaafic sheikhiisii ahaa ayaa imaam malik waxaa laga wariyey nahu imaam malik anahu kaana wuxuu ahaa imaam malik إda suئila can اlmasأlaةi haddii mas'alo la weydiiyo kaأnahu waaqifun bayna اljannati والnaar soo u cabsanay kaأnahu waxaabad moodaa markii su-aasha la weydiiyo waaqifun inuu taagan yahay bayna اljannati والnaari jannada iyo naarta dhexdeedii war haddaan masasha yani wuxuu halkaasu yani naftiisa geynaya inay jannadiina inta ka jirto naartana inta xagga ay ka oo nusuusta oo waafaqana inuu jannada leeyahay haddii ou waxaan xaq ahayn jawaabana inuu naarta gelayo sidaa darteed wuxuu ku jawaabi doono ma oga waa ka baqi jira waana ka joogsan jira waad ogtihiin ninbaa intuu imaam maalik u yimid oo safar dheer magaalo naga soo diray ayuu su-aal weydiiyey markaasuu su-aashii markuu weydiiye buu yidhi laa uxsinuha aniga ma aqaan buu yidhi su-aashaas ma garanay yacni ceeb ma leh qofka waxaa la rabaa masalada uusan aqoonin ma aqaan inuu yidhahda ceeb ma aha waa sharaf walidalika waxaa l laa adri nisf cilmi bay dhahaan culammadu ma aqaano baaba cilmiga barki ah cilmiga barki ma garanay inaad tidhaahdo markaasuu yidhi laa uxsinuha aniga ma hagaaji ma aqaano bu yidhi masalada markaasuu yidhi maxaan dadkayga ku dhahaa safar dheer baan ka imid yani socdaal dheeraan soo galay adaan kuu imid marka maxaan ula noqon karaa markaasuu u sahlo wuxuu yidhi waa ka fududay ninkan yani dadkii soo diray inuu jawaab la-aan ula waxaa ku tiraahdaa markaa u laabato maalig wuxuu yidhi ma aqaano dheh intaas keliya ku filan oo sheeg buu yacni dhib kuma hayso sooma jeeda ninka caalimka imaamu daarulhijra dhib kuma hayso weeyaan saasuu ahaa weya marka salafkeenna ridwaan calayhim sidaa ayay uga taxaruji jireen iska ilaalin jireen masaaisha in jawaabteeda lagu degdego weeyaan wa qaala bacdu alculamaai wa qaala bacdu alculamaai libacdi almuftiin culammada qaar ka mida baa waxay u yidhaahdeen dadka jawaabo qaar ka mid ahi ayay waxay ku yidhaahdeen dadka muftiyiintaoo fatwada u fariisto iyo jawaabta u fariisto ayay waxay ku yidhaahdeen idaa su can mas'alatin falaa yakun hamuka takliisa takhliisa saa'il walyakun takhliisa nafsika awala hadalkaa qiimihiisa fiiri idaa su haddii lagu weydiiye bay yidhahdeen qofyow can mas'alatin su haddii lagu weydiiyo su ka jawaab haddii lagu yidhahdo falaa yakun hamuka wax aad ka murugoonayso ku dadaalis hamigaagu yuusan noqonin takhliisa saa'ili qofkaan su ku weydiiyey sidaad su uga baxsan lahayd ood ugu jawaabi lahayd hamigaagu yuusan noqonin walaakin ha noqdo yani hamigaagu ha noqdo takhliisa nafsika awalan marka ugu horeyso sidaa naftaada cadaabka ilaahay uga badbaadin lahayd uga nabadgelin lahayd marka hore ha noqdo way hamigaadu ha noqdo yacni dadku aragt waxay ku dadaalayaan ninkan su-aasha markuu weydiiyo oo calaa malain ku weydiiyo waxaa dhici karto inuu ka xishoodo ma aqaan inuu ka xishoodo markaasu wuxuu samaynaya intii la dhihi lahaa hebel sheikh hebel waxba ma yaqaano masaladaani ma garan ayuu wuxuusan xaq cilmi ulahayn wuxuusan cilmi ulahayn ayuu laga yaabaa inuu qofkii ku jawaabo marka taa hadhowdi khatara uga imaanayso marka wuxuu leeyahay bal marka ugu horeysa fiiri hamigaagu ha noqdo cadaabka ilahay saa uga fakan lahay naftaas saa u badbaadin lahay laakiin ninkan inaad badbaadiso keliya ha fiirinin weyaan taa inuusan qofka ku fakarin baa la rabaa wey haddaba ogtiin tviyada telefishinada muftiyaala leeyihiin soo ma mufti hebelaa soo fariisana markaasa la weydiina waxau leeya su-aal kastoo la weydiiy waa ka jawaabaya yani nin xataa yani waxaa laga yaabaa inta culumta ka yaqaana iska yar tahay telefishinada soomaaliga ku hadla ataa fiiriya wax soo fariisto waxaysan xaq u lahayn ama aysan garanaynin oo aysan yani masaladoodii baarin bay jawaab ka tuurayaan jawaabtay tuurayaan w marka waa khatar badan khatartaas in aad laiskaga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay aarkaasna khadiib albaqdaadi kitaabkii aan hadda soo sheegno alfaqih wlmutafaqih ayuu ku soo saaraa wey wa qaala alaakharu sheikh kale ayaa wuxuu yidhi mid kale ayaa wuxuu yidhi culammadii ka mid ahi idaa su'ilta can mas'alatin haddii su'aal lagu weydiiyo fatafakar marka hore balfakr adiga dib iskugu noqo intaada jawaabta tuurin tafakar fain wajadta linafsika mahrajan haddaad naftaada u hesho makhraj aad kaga baxdo yah oo aad daliil u haysato w masaladan cilmi u leedahay fatakalam ku hadal yani laguma laha shayga taqaana xataa ha ka hadlin maaha marka hore faker haddii aad daliil u haysato ku hadal wailaa haddaad markaa fakerto aad aragta inaadan wax yani maaragtay makhraj aad aad kaga baxda aanan haysanin oo daliil aadan haynin faskut ka aamus shibka dheh weyaan ka aamusoo shibka dheh jawaabtii ha bixinino ka aamus weyaan markaasuu shiikhu wuxuu yidhi wa kalaamu salafi salafu saalix hadalkoodii radia allaahu canhum ilaahay ka raadi noqdee fii hada almacnaa fatwadan iyo siday uga taxaruji jireen uga carari jireen salafka ku saabsan shanigeeda ku saabsani waxaa weeyaan kaiirun jiddan aad u tiro badan yahay aad u tiro badanya kaiiru jiddan waa mid aad u tiro badan wayatuulu dikruhu sheegistiisa la sheegana way dheeraanaysaa iyo wastiqsaauhu koobistiisa lasoo uruuriyo lasoo koobay waanugu fogaanaysaa wey yani kitaabka yarkaa oo kale uma dhigme masaail badana laga qora kutubo badan baa laga qori karaa weya marka masaladaas shiikhuu iska soo gaabiyey laakiin wuxuu leeyahay kalaamu salaf marka la yidhaha hala uruuriyo hadal lasoo koobi kara ma ahan sheegistiisana way dheeraanay iyo se uruurintiisa way lagu dheeraanaysaa wey waxaa ka mid ahaa waxa ay culammada soo guuriyaan sheekha la yidhaahdo caamir bnu sharaaxiil ashacbi ayaa waxaa la yidhaahdaa su-aal mas'ala la weydiiyey markii la weydiiyey wuxuu yidhi laa uxsinuha ma aqaan buu yidhi masaladaas aniga ma garanayo markaasaa dadkii weydiiyey waxay ku yidhaahdeen qad istaxyaynaa lak yani waa wax laga xishoodo wey waa wax laga xishooday inuu yidhaahdo caamir bnu sharaaxiil shacbi alimaam shacbi inuu yidhaha masaladan ma aqaano wax adiga maarata shay laga xishoodo weeyaan hadalkaasoo kale markaasu muxuu ugu jawaabay wuxuu yidhi laakina almalaaikata lam tastaxi aniga haddaan dayda aad inaan aan maarata masaaishan ka jawaabi waayo ma aqaan idhaahdo hadday agtiina wax laga xishooda ay tahay malaaigtii ilaahayba kama aynan xishoonin markay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lanaa ilaa maa callamtana inaka anta alcaliimu alxakiim soo maogey fii suurati albaqara ilaahay wuxuu markii nabiyulaahi aadam la abuuray wacallama aadam alasmaaa kulaha uma caradahum cala almalaa'ika faqaala ambiuunii biasmaai haaulaai in kuntum saadiqiin maxay ku jawaabeen markii la yidhi iiga jawaaba qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana innaka anta alcaliim alxakiim hadday malaa'igtii ilaahayba ka xishoon weyda ma aqaano seen aniga ugu xishoonayaa buu yidhi ma aqaan inaan idhaahdo waxaanan aqoonin marka waxaa la rabaa waxaadan garanaynin ma aqaano inaad tidhaahdo waa sharafay kuu tahay wixii aad taqaanana inaad sheegtid weeyaan dadka marka su-aashaan jawaabo khatarta ay leeyihiin iyo waxyaalaha inay shay jahliya ay ka timaado nabigeennaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslim ee imaamu albukhaarina fii saxiixi kusoo saaray imaamu muslimina fii saxiixi kusoo saaray xadiid cabdillaahi bni camr bni caas radia allahu canhuma wuxuu nabigu yidhi in allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazicuhu min suduuri اlcibaadi ama min alcibaadi ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga culummada ama addoommada quluubtooda kama saaro markuu cilmiga qaadayo oo ilaahay cilmiga uu la tegayo dadka ka maaragtay ee laga qaadayahay ma aha quluubta in laga soo saarayo walaakin yaqbid alcilma biqabdi lculamaa cilmiga wuxuu ku qaadaa ilahay dadka looga looga qaado looga rafciyaa culammada markii u ilaahay maaragtay oobsado dhammaadaan xataa idaa lam yubqi caaliman markuusan ilaahay reebin allah uusan reebin hal caalima oo dadkoo dhan ay baaba'aan iyo wuxuu leeyahay ittakhada annaasu ru'uusan juhaala dad ru'uusaho madaxa oo jaahiliyiina bay samaysanayaan ru'uusta ma aha looma jeedo madaxweynaha keliya looma jeede ninkan cilmigii ka jawaabaya waa ra'si weeye islaftiisa masaa ka jawaabaya dad juhaala ayay madax ka dhiganayaan markaasaa fa ayaga wax la weydiin markii la weydiiyey fa aftow jawaabayaan maxay ku jawaabayaan biayri cilmin faaftow biayri cilmin cilmi la'aan bay jawaabayaan markaasuu yidhi fadalluu wa adalluu ayaguna way dhumeen ru'asadan juhaasha ahee fatwootay ummaddana way dhumiyeen khalqigiina waa ay dhumiyeen weeyaan marka khatartaas ayay leedahay jawaabta oo lagu degdega ayay leedahay aar aan dhowr jeer maarata meelo badan aan ka sheegay yaan rabaa inaan ku soo celiyo oo sheekh bakar abu zayd raximah llahu tacaala sheekhaas kitaabkiisa la yidhaahdo risaalo aad u qiimo badan leeyo layidhaha altacaalum wa aharuhu cala alfikri walkitaab risaalo qiimo badan wey tacaalum macnihii dadka culummada iska dhigo qofka aan caalimka ahayna caalim iska yeelka ah iyo wuxuu ka qoray tacaalumkaas raadka uu ku yeesho fikirka dadka muslimiinta ah iyo kutubtoodii qoraalladooda uu ku yeesho ayuu kaga warramayay markaas wuxuu soo guuriyey qiso wuxuu yidhi ninbaa wuxuu ahaa mid jawaabo su-aal kasto qof kastoo wax weydiiyo wuu u jawaabi jiray biduuni tawaqufin asagoo aanan ka istaagin ayuu markii su-aal la weydiiye hore ka jawaabi jiray su-aal kastoo la weydiiyey waa ka jawaabaya waa tuuraya markaasaa dadkii meesha fadhiyo isaga aqraantiisii ahaa ayaa waxay fahmeen yani dadkii isaga la mustawaha ahaa yaa waxay fahmeen ninkan waxa uu jawaabaya inay been tahay way dareemeen markaase waxay heshiiyeen dhowr ka mid a ah, waxay kusoo heshiiyeen oo yidhaahdeen bal ninkaan aan imtixaanno markaasay kelimad oo luqadda carabiga aanan ku jirin oo been ahay hadda sameeyeen ayagaa alifay kelimadaasay qoreen waxaa la yidhaha kelimadda alkhamfashaar kelimad la yidhahdo alkhamfashaaru bay qorteen markaasay su-aal ahaan u weydiiyeen yidhaahdeen yaa sheikh maa macnaa kelimatu khamfashaar waa wax beena hadda ay alifteen waay khamfashaar maxaa la yidhahdaa isla markiiba su-aalow jawaab u baxsha ninkii ninka yani si badiiha u jawaabay alkhanfashaaru nabtun طayibu raa'ixa yanbutu biaطraafi اlyamani ida akalathu اlibilu caqada labanuha qaala shaaciruhum laqad caqadat maxabatkum fu'aadii kama caqada alxaliiba alkhanfashaaru waqaala daauud اlanطakiya fii tadkiratihi kada wakada waqaala fulanu wafulanu waqaala rasuulu اllahi sal اla alay wasalam halkaas sii aadi markaasi fastawqafuuhu way joojiyeen waxay rabal ukaadi waxay yidhaahdeen kadabta calaa haaulaai falaa takdib falaa takdib cala rasuuli sal alla alay wasalam dadkaas aad tirisa been ku sheegtay nabiga ha ku been abuuran ukaadi yacni muxuu yidhi mataqaan wuxuu yidhi markii khamfashaar la weydiiyey wuxuu yidhi waa geed ka soo baxo geed wuxuu yidhi dhulka ka soo baxo oo caraf badan oo caraftiisu caraf badan leh oo yaman darafyadeedu ka baxa kolaha hirfyadeeda ayuu ka baxaa haddii ay geelu cunaanna halihii caanaha lahaa ibtoodiibaa ciriiriyoomayso caanihii ka soo bixi maayaan kulaha markaasuu baytiri gabay uu samaystay asagaa alifayo laqad caqadat maxabatukum fu'aadii buu yidhi jacaylkiina qalbigaygu fariisiiyey oo xiray kamaa caqada alxaliiba alkhanfashaaru geedka khanfashaarka la yidhaha siduu caanaha ibta u fariisiiyo kale oo maarata ugu ciriiri geliyo oo kale ugu ciriiriyo markaasuu wuxuu yidhi daawuud antakiya kitaabkiisa sidaa ku yidhi fulan iyo fulana sidaa yidhi markaasuu nabigeena la aaday calayhi salaatu wasalaam marka dadkaas oo khanfashaariyiinta ah waa nugu badan yihiin annaga soo maha khanfashaariyiinta waa nugu badan yihiin marka ilahay ana toosiyo subxaanaka allahuma baxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk